bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo afaraad oo suuratu lancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay qisadii nebiyullaahi ibraahim iyo qoonkiisiibaa ilaahay nooga soo waramay wixii dhex maray sida ilaahay subxaanahu watacaalaa xujada uu ugu laqinay nabiyullaahi ibraahim oo qoonkiisa uu u xujeeyey ayaa ilaahay noogaga soo waramay marka alla wuxuu yidhi subxaanau tacaala kuwa rumeeyey oon iimaankooda dulmi ku dheehin dulmiga shirki ayaa loola jeedaa sida xadiidu saxiixayn uu ahay kuwaas ayaa amni u sugnaadow dha ilaahay cadaabka laga nabad galo kuwaas ayaana hanuunay ayuu dha ilaahay alla markaa wuxuu soo ishaaray xujooyinkii nebiyulaahi ibraahim ilaahay uu siiyow haw dhahay taas waa xujadaynow dha ilaahay oo nebiyulaahi ibraahim qownkiisa uu xujaystay asagoo ugu xujaysanaya waxdaaniyada alleh waanu siinow dheh ilaahay xujadaas nebi ibraahim oo waxaan waanu ku hanuuninay inuu qoonkiisa uu xujeeyo darajaad ayaanu kor yeelaynaa ruux aanu doonaynow dheh ilaahay ina rabbaka xakiimun caliim ayuu dheh ilaahay ilaahay waa mid xakiima waxau sancaynaayo khalqigiisana ilaahay caalim ayuu ku yahay nabiyullaahi ibraahim wixii ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala markii laga soo warrama nabinimadiisa ayaa ilaahay halkan wuxuu noogaga sheegayaa wixii ilaahay subxaanau watacaala uu hibeeyey ayaa halkaa nooga warramayaa alla markuu u nimceeyey nebiyulaahi ibraahim calayhi wa calaa nabiyina afdalu asalaati wasalaam oo nabinimo iyo cilmi la siiyey darajaadkiisa kor loo dhigay maxaa yeele jahaada fillaahi xaqa jihaadii weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisa ayuu u jihaaday nimcada ilaahay waa u taam yeelay oo ilaahay wuxuu u hibeeyey isxaaq iyo yacquub iyo ismaaciil weeye duriyadiisana ilaahay wuxuu yeelay nabinimo ilaa yowmialqiyaamati ayuu nabinimada yeelay oo wixii nabi noqonaayaba waxaa weeye intii rasuulkeena laga soo gaaro waxay ahaayeen duriyada nebiyulaahi ibraahim alla markaa wuxuu yidhi wawahabnaa waxaan u hibaynay lahu ibraahiim ayuu dhahay ilaahay isxaaqa isxaaq ayaan u hibaynay iyo wa yacquuba yacquub oo ibnu isxaaq ah marka hadda isxaaq ayaan u hibaynow dhahay isxaaq waxaa u dhalay nabiyullaahi ibraahim zawjadiisa saaraa heeday wawahabnaadaanu waxay ku casban tahay ilaahay qowlkiisa wa tilka xujatunaa weye waxay noqonaysaa la yidhi cadfu ficliyatin calaa ismiyatinay noqonaysaa waxaa weeye jumlo oo ficliyaa mid ismiyaa lagu cadfo qasadka laga leeyahay nicmadan in la akriyo oo maaragtay ah, laga waramo waxaa weeye rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa la sharifayaa sharaf ayaa rasuulkeenna loo yeelayaa maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay owlaaddii nabiyullaahi ibraahim waxayna culummo yidhaahdaan sharafulwaalidi tasri lilwaladiya yidhaahdaan waalidka sharafta uu iska leeyahay waxay u sayraayeysaa oy oy aaddaa waladka ay aaddaa oo waalidka sharafta uu leeyahay owlaadiisani waa u yeeshaa sharaftaas weeye oo qofku waxaa weeye sida qaalibka ah waalid sharafla markuu ka yimida isaguna sharaf ayuu yeeshaa alla wuxuu idhi subxaanau wa tacaala wawahabnaa waan u hibaynay lahu ibraahim isxaaqa isxaaq ayaan u hibaynay iyo wa yacquuba yacquubow dheh ilaahay kullan kulla arkow dha ilaahay oo isxaaq iyo yacquub oo isdhalay hadaynaa waanu hanuuninow dha ilaahay kullan kulla arkow dha ilaahay hadaynaa waanu hanuuninay oo labadoodaba waxaa weeye sharciga ilaahay subxaanau watacaala uu siiyey ayaa alle ku hanuuniyey wa nuuxa nuuxow dhah ilaahay subxaanau watacaala hadaynaa waanu hanuuninay min qablo hor ayaanu hanuuninay nebiyulaahi nuuxna alla wuxuu leeyahay intaana nebiyulaahi ibraahim iyo owlaadiisa aynan imaanin koonkaan oo waxa weeye nebiyulaahi ibraahim iyo oo ilaahay hidaaye uu siiyey ka hor ayaa ilaahay subxaanau watacaala wuxuu siiyey nebiyulaahi nuuxna hidaaye ayuu siiyey maxaa yeele nabi nuux wuxuu ahaay sidaan horuuga soo warrannay ambiyada ilaahay iyo rususha kii ugugu horreeyey ayuu ahay oo maaragtay la soo diro rasuul lasoo diro oo risaalo lala soo diro oo shirki ka diga ayuu ugu horreeyey nebiyulaahi nuux marka nuux waxaa weeye nuux ibnu lamki ayaa la yidhaahdaa ibnu mutawashalah ibnu uknuuq uknuuqaasna waxay yidhahdeen culummadu waa isbiis weeye marka nuuxa nuuxow dhah ilaahay hadaynaa waanu hanuuninay min qabl hor ayaanu hanuuninay qabla ibraahiim weeye wa min duriyatii nuux duriyadiisa waxaa ka mid ahow dha ilaahay daawuuda daawuud ayaa kamida iyo wa sulaymaana sulaymaan iyo wa ayuuba ayuub iyo wa yuusufa yuusuf iyo wa muusaa muuse iyo wa haaruuna haaruunow dha ilaahay wa min duriyatihi ayuu dhah ilaahay subxaana wa duriyadiisa waxaa kamid mid ah wa min duriyatiidan lamiirkan meesha loo celaayo ayaa laba ixtimaala layidhi oo labadaasaa laysugu khilaafsan yahay wuxuu ixtimaalaanayay damiirkan in loo celiyo nebiyullaahi nuux maxaa yeele waxaa la leeyahay li'annahu aqrabu madkuurin weeye wax lasoo soo isagaa ugu dhow lamiirna waxaa loo celiyahaa layidhi wixii markaasi aqrabu madkuur ah weeye hadda waxaa weeye tafsiiruljalaalaynku sidaas ayuu dooranayaa waxay kaloo ixtimaashahaa layidhi in loo celiyo nebiyullaahi ibraahim maxaa yeelay asaga ayaa hadda laga sheekaynayay laakiin arrintaas waxaa lagu baciisadaa la yidhi ambiyada hadda meeshaan laga sheegaayo oo waxay ka mid yihiin duriyadiisa la leeyahay waxaa ku jira ayaa yidhi luud ayaa ku jiraayo luudna waxaa weeye duriyada nebi ibraahim ka mid maahan bal waxaa weeye ibnu haaraan weeye haaraan ayaa dhalay nebiyullaahi luud oo ahay nebiyullaahi ibraahim walaalkiisa ahay culamada qaarkeedna waxay yidhaahdeen lagu baciisa maayo arrintaas maxaa yeele adeer ayuu ahay walcamu bimansilati labiya yidhaahdeen adeerkuna waxaa weeye aabbaha mansiladiisa ayuu yahay arrintaasaa marka meesha ku jirta laakiin lamiirka labadaas midii la doona waa loo celi karaa halleeya marka dambe wa min duriyati yowdha ilaahay duniyadiisa waxaa ka mida ibraahim amase nuux waxaa jira hidba daawuudda daawuud ayaa ka mida nebillaahi daawuud ayaa kamid mid ow dhah ilaahi subxaana wa tacaala wa min duriyati duriyadiisa waxaa ka mid aw dha ilaahay daawuuda daawuud ayaa ka mid aw dha ilaahay daawuud waxaa la dhihi jiray daawuud ibnu eysha ayaa la dhihi jiray iyo wa sulaymaana sulaymaan ayaa ka mid a sulaymaan iyo daawuudna way isdhaleenoo sulaymaan waa sulaymaan ibnu daawuud weeye iyo wa ayuuba ayuub ayaa ka mid a ayuub waxaa la dhihi jiray ayuub ibnu amuus ibnu raazax ibnu ciis ibnu isxaaqa la dhihi jiray oo halkaasuu nabiyulaahi isxaaq ka soo gelayay wa ayuuba ayuub ayaa ka mid howdha ah ilaahay iyo wa yuusufa yuusuf ayaa kamida ah. yuusufna yuusuf ibnu yacquub weeye iyo wa muusa muuse iyo wa haaruuna haaruun oo iyaguna ah ibna cimraan ah waxaa dhalay labadoodana cimraan ayaa dhalay oo cimraankaas waxaa la dhihi jiray cimraan ibnu yasur ibnu laawey ibnu yacquubaa la dhihi jiro yacquub ayuu markaas owlaadihiisa soo gelayay marka haaruun waxa weeye muuse walaalkiisa u ahay wuxuuna ka weynaay baa layidhi hal sano ama laba sanaa la sheegay oo haaruunaa wa kadalika sidaasoo kale u dha ilaahay subxaanau watacaala kamaa jazaynaahum ou dha ilaahay ambiyadaa sidaanu ku jaazina ayuu dhah ilaahay najzii waanu ku jaazinaynaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah hadda ambiyadaas ilaahay laga soo bilaabo nabiyullaahi ibraahim iyo intii duriyadiisa ahaydoo lasoo sheegayo nabi nuur waxyaabaha ilaahay uu siiyey oo nabinimada iyo owlaaddaas iyo nimcadaas ilaahay oo weyn ah ilaahay wuxuu idhi subxaanau watacaala sida aanu ku jaasinay ambiyadaas dadka muxsiniinta waanu ku jaasinaynaa marka hadda arrintaanu inaysan ambiyada khaas ku ahaynin ayaa alla noogaga warramaya oo mu'miniintuna qofkii ambiyada jidkooda qaada alla inuu wanaag uu ku jaasinaayo marka waxaa laga wada wadahaa layidhi faman itabacahum filiimaani ulxiqa bihim weeye qofkii iimaanka ku raaca waa la haleeshiinayaa ilaahayna darajaadkiisa kor ayuu dhigayaa qof walba hadduu waxa weeye wanaagga iyo khayrka uu ku dadaalo oo jidka ilaahay ambiyadiisa uu qaado wixii ambiyada la siiyey oo wanaaga ayaa isagana la siinaya wa zakariya ayuu dhah ilaahay zakariya ayaa kamida iyo wa yaxyaa yaxya ayaa kamida u dhah ilaahay duriyada nabiyullaahi ibraahim ama nuux wa zakariya zakariye ayaa ka mid ahow dha ilaahay iyo wa yaxya yaxye oo isdhalay nebi zakariye iyo nebi yaxye ayaa waxay kamid yihiin duriyada nebiyullaahi ibraahim amase lamiirka haddii nuux loo celiyo nuux iyo wa ciise ciise ayaa ka a ah, ciise ibnu maryam weeye ah, ciise ibnu maryam weeye iyo wa ilyaasa ilyaas ayaa ka mid a ah, ilyaasna waxau ahay ibnu akhi haaruun weeye akhi muusa weeye iyo wa ilyaasa ilyaas ayaa ka mid ilyaas markaasi waxa weeye siiradiisa haddii ilaahay yidhaahdo waanu ku tegi doonaa culamada qaar waxay dhahan ilyaas meeshaan waxaa loola jeedaa idriisaa laga wadaa oo ilyaasaa eh, idriisaa waxau lahay laba magac weeye laakiin sidaasu saxiix ma ahan baa yidhi maxaa yeele idriis waxaa weeye wuxuu ka mid yahay ajdaadda nabiyulaahi nuux mid kamida weeye oo dambe weeye duriyadana marka ay soo geli maayo weeye elyaas marka waxaa weeye elyaas ibnu yaasiin ibnu tunxaas ibnu ciizaar ibnu haaruun ibnu cumraan wayaa la saasaana saxiixa markii siirada la raaco marka hadda ilyaasidiisa wey oo ma ahan idriis la dhihi maayo inkastoo dadka qaarkiis saasa laakiin saas waxa weeye waa daciifa layidhi kullun kulla la arkow dha ilaahay oo intaa lasoo sheegay kamid dha ilaahay qayb qayb ayaa marka laysugu soo qabanayaa wazakariyaa laga soo bilaabo weye kullun kulla la arkow ilaahay oo ambiyadaas ka mid ah min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu kamid yahay saalixiintay kamid yihiin waanu idinsoo sheegnay hadda ka hor saalix markii la yidhaahdo yacumu alambiyaaa waalmu'miniin weeye saalix lafdigaas la yidhaahdo ambiyada iyo markaasi waxa weeye mu'miniintoo dhan ayuu camimayaa wa ismaaciila ismaaciilaa kamid ahow dha ilaahay ismaaciil waxaa weye ismaaciil ibnu ibraahim weeye iyo walyasaca nabi ilyasac ayaa kamid ahow dha ilaahay wa ismaaciila ismaaciil ayaa kamid aw ah dha ilaahay subxaana wa tacaala iyo walyasaca nabi ilyasac ayaa kamid aw ah dha ilaahay ilyasac markaasi isagana waan ku tegi doonaa iyo walyasac aw dha ilaahay nabi ilyasac ayaa kamid a ah. iyo wa yunusa yunus yunus ibnu mata weye iyo wa luudan luud ayaa kamid a luud ibnu heeran ahay weye wa kullan kulla arkow dha ilaahay oo intaas kamida ismaaciil laga soo bilaabo fallalnaa waanu fallilnow dha ilaahay cala alcaalamiina caalamiinta ayaanu ka fadlinay wa kullan kulla arkowdha ilaahay fallalnaa waanu fadlinay caamilku waxaa weeye ku jira fallalnaadaas weye oo ka horaysa weye marka hadda wa kullantaan waxaa xataa loo celi karaa ambiyada hadda aanu soo sheegnay dhammaantoodaa loo celi karaa wa kullan kulla arkowdha ilaahay fallalnaa waanu fallinay oo waxbaanu dheeraysiina weeye af soomaaliga calal caalamiina caalamiinta caalamay zamaani maa loola jeedaa zamankoodii wixii jooga ayaanu ka fadilnay wa min aabbaa'ihim ow dha ilaahay duriyadooda wa min aabbaa'ihim aabbayowgoodow dha ilaahay subxaanau wa waxaa ka mid ahow dha ilaahay iyo wa duriyaatihim carruurtooda iyo wa ikhwaanihim walaalahoodaw dha ilaahay wa min aabbaa'ihim ow dha ilaahay aabbayowgooda wax ka mid ahow dha ilaahay mintaan tabciidyaa laga dhigahaa lii lamiirkaana ambiyadaa loo celinaya hadda laga soo warramay wa min aabbaa'ihim ow dha ilaahay aabbayowgooda wax ka mid ahow dha ilaahay iyo waduriyaatihim caruurahooda iyo wa ikhwaanihim walaalahooda ayuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala fallalnaa waanu fadlilnaa waxay ku cadfan tahay kullan taas weeye wa min aabbaa'ihim aabbayowgooda wax ka midana waanu fadlilnay ceeb leedaha marka wa min aabbaa'ihim aabbayowgooda wax ka mida ambiyadaas waanu fadlilnay iyo waduriyaatihim caruurtooda iyo wa ikhwaanihim walaalahooda wajtabaynaahum waanu dooranow dha ilaahay wahadaynaahum waanu hanuuninay ilaa siraadin dariiq ayaanu ku hanuuninay dariiqaasoo mustaqiiman oo toosanow dha ilaahay wa min aabbaa'ihim ow ilaahay aabbayowgooda wax kamid mid ahow ilaahay iyo wa duriyaatihim carruurtooda iyo wa ikhwaanihim walaalahoodow dha ilaahay waanu fallilnow dha ilaahay wajtabaynaahum waanu doorannay wahadaynaahum waanu hanuuninay ilaa siraadin dariiq ayaanu ku hanuunnay dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan daalika kaasow dha ilaahay diinkaas oo lagu hanuunshay hudallaahi ilaahay hanuunkiisi weeye daalika kaasow dha ilaahay subxaanau watacaala hudallaahi ilaahay hanuunkiisi weeye yahdii alla waa ku hanuuninayaa bihi kaasow dha ilaahay hanuunkaa ma yashaau ruuxi alla uu doono oo min cibaadihi ilaahay addoomankiisa ka mida ah. daalika kaasow dha ilaahay addiin alladii huduu ilayhi weye diinkaa lagu hanuunshay oo diinta islaamkaa hudallaahi ilayhi hanuunkiisi weye yahdii allana waa hanuuninayaa bihi kaas oo diinkaa man yashaau ruuxa alla uu doono oo min cibaadihi addoomankiisa ka mid owl ilaahay walow ashrakuu ayuu dha ilaahay ambiyadaas lasoo sheegay hadday shariig yeeli lahaayeen low la qadaro weye farlan weye walow goor ashrakuu ay shariig yeeli lahaayeen la xabidda waa buri lahay canum ayaga xaggooda maakii kaanu yaadeen yacmaluuna kuwa camal fala ilaahay wuxuu ka waramaya subxaanau watacaala haddii ay fashariig yeeli lahayn low layska qadaro waxaa guri lahaa odha ilaahay maa kaanuu yacmaluuna wax ay camal fali lahaayeen waxay camal faleen aan dhihi lahay ayaa guri lahaa odha ilaahay marka inaan shirki cidna aan markaasi waxa weeye loogugu dhaafayn oo shirkigu acmaashoo dhan uu burinaayo ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga warramaya marka hadda shirki ambiyadaas mustaxiilka weye ee waxaa laga wadaa low la qadaro weye ulaaika kuwaasow dha ilaahi subxaanau watacaala alladiina kuwa weeye aataynaa aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay iyo walxukma xukunka iyo walnubuwata nabinimadow dha ilaahay ambiyadaas ilaahay wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay aladiina kuwa weeye musadee laysaga dhigayaa aataynaa aanu siinow dha ilaahay hum ayaga alkitaaba kitaabka kitaabka hadda bimacna alkutub ayaa loola jeedaa iyo walxukma xukunka aanu siinow dha ilaahay xikmada weeye maa fiihi min alaxkaami weeye iyo wanubuwata nabinimada fa in yadkur haddou kufriyow dhah ilaahay bihaa saddexdaas la sheegay haaulaa'i kuwaan oo kufaaru maka hadday ku kufriyaan faqad xaqeeqee wakalnaa waxaanu u wakiilanay bihaa salaasadaasw dha ilaahay qooman qoom ayaanu u wakiilanay qoomkaasoo laysuu aanan ahaynin bihaa salaasadaas bikaafirna kuwa ku kufrinaaye alla wuxuu yidhi subxaana wa ambiyadaas waxaa wey dha ilaahay kuwa aan kutubta siinay xugunka iyo nabinimada markaasuu dha ilaahay fa in yakfur haddii uu kufriyo bihaa saddexdaas saddexda lamiirkaan unoqona maxay tahay kitaabka iyo xukunka iyo nabinimada weeye fain yakfur hadday ku kufriyaan bihaa saddexdaasow dha ilaahay saddexdu maxay tahay waata hadda aan sheegayna kitaabka iyo xukunka iyo nabinimada weeye haa ulaa'i kuwaan oo ahlu makaa markaas kufaaru makaa loola jeeda laakiin caam weeye saddexdaas wixii markaasi ku kufriyo dhammaa loola jeedaa faqad xaqeeqee wakalnaa waxaanu u wakiilanowdha ilaahay bihaa saddexdaasow dha ilaahay kitaabka iyo xukunka iyo nabinimada qooman qoom ayaan aan maaragtay u wakiilanay oo aanu u diyaarina weeye laysuu aanan ahaynin bihaa saddexdaas bikaabkana kuwa kufrinaayo kuwaasaan u wakiilnowdha ilaahi subxana watacaala bal hum mustamiruuna way daa'imayaan wey iimaankay daa'imayaan rasuulka calayhi salatusalaam rasuulkeenna ayaa tasfiye looga dhigaya oo alla wuxuu leeyahay haska murgin sayidka maxamedka ahow kufaaru maka kufrigooda haddii waxa weeye ay kufriyaan ayaga ayay dhibaato ku too hoog ay ku tahay aayadaha ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ahal buu u yeelay haddii qola ay ka tagto aayaadka rabbi ahal ayaa ilaahay u yeelay ahalkaasoo rumaynayo ku camal falaa ilaa qiyaamada ay ka qunto marka qofkii waxa weeye aayaadka ilaahay ka taga ayagaa ilaahay ka tegey faa'iido ayagaan qabin ayagaa hoogay ilaahay subxaana watacaalana kufrigooda iyo macaasidooda alla wax uga dhibi maayaan ayaga ayaa ku hoogaaya aayaddaas markuu akriyey rasuulka calayhi salaatusalaam waxaa lagu ishaaraa la yidhi inay yihiin maaragtay muhaajiriin iyo ansaar ay yihiin saasaa maaragtay lagu ishaaray faqad wakalnaa bihaa qowman laysuu bihaa bikaafiriina waxa weeyaa la yidhi muhaajiriin iyo ansaar weeye ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye hadaahumullaahu alla uu hanuunshay ulaaika kuwaasowdha ilaahay aladiina kuwa weeye hada allaahu macnaa hadaahumullah weye mafcuulkiyaa maxduuf weeye alla uu hanuunshay fabihudaahum kuwaas hanuunkoodow dha ilaahay iqtadih ku daya ayuu dha ilaahay ilaahay wuxuu dhahay ulaaika kuwaas aladiina kuwa weeye hada allaahu alla uu hanuunshay fabihudaahum hanuunkoodow dha ilaahay dariiqadooda oo tawxiidka iyo sabarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qof kastoo muumina ayaa la leeyahay kuwaas hanuunkooda dariiqadooda oo ah tawxiidka oo asludiinka iyo sabarka ay ku sabreen dacwada iqtadih ku dayaayudha ilaahay haa u tagta la akriyo wey waqti iyo waslaba wey iqtadih ku dayo waxaa kaloo laha iqtadihi la yidhaahdo markaas iyo iqtadihi la yidhahdo isbaac iyo biqayr isbaacna waa la akri karaa layidhi qul waxaa u jira hawdha ilaahay ahlu mako laa as'alukum anigu idin su'aala maayo calayhi qur-aanka korkiisa ow calaa tabliiqi risaalati laa as'alukum idin su'aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda ajran ijaaro idinku weydiisa maayo wax ijaara igu siiyo idindhihi maayo in huwa maa huwa qur-aankuna ma ahan ilaa dikraa waana mooyaane oo lilcaalamiina caalamiinta u sugnaatay ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala rasuulkiisa waxaa u tidhaahdaa nimankan waxaa weeye diinta culaysku uu ka saaran yahay waxaa u tidhaahdaa anigu idin su su'aalan maayo qur-aankan idin soo gaadhsiinaayo xoola igu siiya idin dhihi maayo maxaa yeele dadka haddii xoola wax lagu weydiisto xoola weydiisigu sidiisaba culays ayuu keenaa dabciga basharka saas ayuu ku keenaa marka waxa weeye waxba idinku weydiiso maayo hadda wax maanica meesha ma yaalin weeye in huwa maa huwa qur-aankuna ma ahan ilaa dikraa waana mooyaane oo lilcaalamiina caalamiinta usugnaata sugnaatay jin iyo insi ayaa markaasi qur-aankaanu wuxuu u yahay tadkiro uu yahay marka cid wax looga doonayana ma jirto saasuu dhaha li rasuulka calayhi salaatu wasalaam wamaa qadarullaaha alla ma aysan weyneen buu dhah ilaahay yahuudu xaqa qadrii weynayntiisa xaqnimadeeda id waqti qaalu ay yidhaahdeenay rasuulka u dhaheen calayhi salaatu wasalaam maa anzala allaahu alla sooma dejin calaa basharin bashar oo bani aadama min shayin shay kuma soo dejin war waxaa u tira hawdha ilaahay mankeebaa anzalal kitaaba kitaabkii dejiyey alladii kitaabkaasoo jaa'a bihi ou la yimiday muusaa nabi muuse ou la yimiday nuuran xaal ou yahay kii nuur ah wahudan xaal ou yahay kii hanuun ah linaasi dadka hanuun iyo nuur u ah tajcaluunahu xaal aad yeelaysiin kitaabkaas qaraadiista qurdaarsyaala aad yeelaysiin qaraadiistaasoo tubduunaha ah aad muujinaysaan oo maaragtayaa ka mid a ah, wa tukfuuna aad qarinaysaan kasiiran wax badan wa cullimtum miyaan laydin barin yahuudey oon qur-aanka laydinku barin maa shay lam taclamuu aydaan ogsoonayna antum idinka iyo wa aabbaa'ukum qul waxaa u tidhaahdaa allahu allah ayaa dejiyey kitaabka kitaabka tawreeda ilaahay ayaa dejiyey uma bacdigeeda lahum ka tagowdha ilaahay fii qawlihim mafuurashadoodaas uga tagowdha ilaahay baadilka ay dabaalanayaan yalcabuuna xaalihiin kuwa ciyaaraya ilaahay subxaanau watacaala wuxuu ka warramayaa yahuud wixii ay sameeyeen iyo makaayidoodii waxa ay markaasi qur-aanka ay uga soo horjeesteen iyo hadallada foolxumada ah oo ka dhacay ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga soo warramaya markii ambiyadii ilaahay oo wanaagsaneeday laga soo warramay iyo dariiqadoodii markii ilaahay uu noo soo sheegay mawqifka waxa weeye yahuuda ay taagan tahay ayaa ilaahay nooga warramaya subxaanau watacaala wamaa hadaan marka waxaa weeye waa istinaaf baa layidhi waa war cusub oo bilaabanaayo weeye waxaana meeshaan loo keenaa layidhi in la caddeeyo lyahuud weeye awsaafulyahuud in la caddeeyo weeye marka alla wuxuu dhahay subxaanau wa tacaala qadaru qadarullaaha alla ma aysan weynaynin yahuudu maa cadamuuhu xaqa cadamadkii waa lagu fasiraa amase waxa weeye wamaa llaha alla ma aysan garanin oo la yidhaha maa carafuuhu xaqa maxrifatii ilaahay garashadiisa xaqaa ma aysan garan id wafyowdha ilaahay qaalu ay yidhaahdeen oy nabigeenna calayhi salaatusalaam u dhaheen ayagoo rasuulka calayhi salaatusalaam waqad khasamuuhu lqur'aani yaa layidhi ayagoo nabiga calayhi salaatusalaam qur-aanka kula dooday ayay waxay yidhahdeen sidaasaan waanu sheegi doonaa qur-aankay nabiga kula doodeen waxaa ka mid ahay raggaas nabiga qur-aanka kula dooday nin yahuud yahay oo la dhihi jiray kunxaas ibnu caazuura la dhihi jiray iyo nin la dhihi jiray malik ibnu sayf marka ninkaasu wuxuu u yimid rasuulka calayhi salaatsalaam isagoo la doodaayo markaasaa nabigu waxau ku dhahaa la yidhi ilaahay yaan kugu dhaariyey oo tawreed muuse ku dejiyey ee tawreed ma ka helaysa haw dhahay alla subxaana wa tacaala ina allaha yubgid alxibra samiin caalimka oo shirista ah amba xiriirka ahooy oo xawsan waa loo caroonayaa oo ilaahay waa u caroonayaa sow kitaabka towraynu dhigayno ninkaan la yidhaha maalik ibnu sayfna wuxuu markaas ahay baa lihi nin aad iyo aad u cayiran oo buuran ayuu ahay baa lihi nin xibriya ayuu ahay laakiin cilmigiisa aan ku camal falayno ku kufriye towreedu ahay markaas ayaa waxa uu dhahay baa la yidhi ibnu sayf wuxuu dhahay baa la yidhi wa kaana fiiha maadukee weye waxyaabaha hadda la sheegay oo maaragtay buuraashada ayuu ku sugnaay markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi nacam haabuu dhahay ilaahay inuu ninka xibriga oo samiinka alla uu caroonaayay ayaa tawreed ku tiilow dhahay waxauna jeclaa jiraa layidhi arrintaas inuu qariyaa layidhi hase yeeshee waxaa qiraalkan u keenay baa layidhi dhaarta nabiga calayhi salaatu salaam buu dhaashay markaasuu nabigu waxa ku dhahay anta xibrun samiinow adiga waxaa tahay caalim oo maaragtay cayilan oo buuran ayaa maxaa yeele cayilnaashada oo aan mar oo saasa sideedaba mar kasta waa madmuum macnaha cayilnaashadu sideedaba waa shay madmuumatiisaba ma fiicna weye markaas wuu cadhooday baaliyi markaasoo wuxuu dhahay baali cadhadii waxay gaarsiisay inuu yidhaahdo maa anzala allahu calaa bashari min shayin bashar ilahay waxba kuma soo dejin markaasaa rag asxaabtiisa ula socda waxay yidhahdeen wayhaka walaacalaa muusa war mal muusena xuguma soo dejinaya markaasuu dhahay wallaahi maa anzala allahu calaa basharin min shayin bashar ilaahay kuma soo dejin yahuudu markay maqaaladaas ka maqleen way ka caroodeen baa layidhi waxayna yidhaahdeen sow ilaahay tawreed muuse kuma soo dejin hadalkaan maxaad u dhahday markaasuu dhahay maxamedaa iga careeye markaasaana waxaa weeye waxay yidhaahdeen adugu haddaad carooso waxa ilaahay xaq darra miyaad ugu qawlaysaa waxaan xaq xaqahayn miyaad ku dhawaaqaysaa waxaa layidhi jagada xifrinimada way ka casileen laakiin halaan khayr khayr lahayn ayay booskiisa yeeleen oo la dhihi jira kacbi mucsafoon soo marnay taasaa ilaahay ka waramaya ah, marka in wakti qaalu ay yidhaahdeen ma anzala allahu alla sooma dejin calaa basharin bashar min shayin shay qul waxaa u jira hawdha ilaah mankeebaa anzala kitaaba kitaabkii dejiyey alladii kitaabkaasoo jaa bihi ula yimida muusa nabi muuse nuuran xaalow yaatii nuura wahudan xaalow yaatii hanuuna linaasi dadka hanuun iyo nuur ah tajcaluuna amase yajcaluunahu laga dhigo markaasi musaanafna ah isla markaasina waxaa weeye kaybaah tajcaluuna xaal aad yeelaysiin qaraadiisa qurdaasyaalo dafaatir waxyaabo yaroo dantooda haysta soo quraha inta kalena way qari jireen oo tubduunaha aada muujinaysiin dadka aad u muujinaysiin wa aada qarinaysiin kasiiran wax badan wa culimtum waa laydin barow dhah ilaahi subxaana watacaala hadda waxa ay qarinayaan waa sifada nabiga alayhi salatu salaam waxaa laydin barow dhah ilaahay u dhahaa nabiga yahuuday Ah, waculimtu waxaa laydin baro qur-aanka laydinku baray maa shay lam taclamuu idaan ogsoonayna antum idinka iyo walaa aaba'ukum aabayowgiin oo tawreed markaas aan ku ilin qul waxaa u tiraahda allaahu alla ayaa dejiyey meeshaas jawdi ka dhig wey haddaysan jawaw kala sheegin mid kale ma leh uma bacdiya darhum ka tagowdha ilaahay fii qawlihim dabaalashooda baadilka ay dabaalanayaan yalcabuuna xaalihin kuwa ciyaaraya halkaas ku daawdha ilaahi subxaana watacaala casharkeena intaas ayuu kaegyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo labaad oo suuratlancaam ka mid ah casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey ilaahay wuxuu nooga soo waramay yahuud masaayiddeedii mawqifka ay ka istaageen kutubta ilaahay gaar ahaan kitaabkii towreed lagu soo dejiyey waxyaabihii ay ka yidhaahdeen iyo ayagoo wada anfiyada in ilaahay subxaanau watacaala rususha uu kitaab uu ku soo dejiyey hadalladaas nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii loogaga warramay iyo jawowdii laga siiyey ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga soo warramay marka ilaahay rasuulkiisa waxa u dhahay waxaad u tidhaahdaa towreed ilaahay baa dejiye subxaanau watacaala kana tag ayuu dhah ilaahay baadilkaasa iska dabaashaane iyagoo ciyaaraayo marka hadda kitaabu towreed laga soo warramay alla wuxuu ka warramayaa kitaabka qur-aanka ayuu ka waramayaa cadamada iyo sharafta uu leeyahay iyo sida uu u waafaqsan yahay kitaabka qur aanka ahu kutubti ka horaysay oo tawxiidka iyo tansiiha alla la nasaho ugu waafaqsan yahay weeye alla wuxuu yidhi subxaanau tacaala wa haadaa kaanow dha ilaahay oo qur-aanka ahi kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnow dheh ilaahay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey kitaabkaasoo musadiqu ladii kii u rumaynaya bayna yaday hortiisa ahaaday oo kutuba kitaabka qur-aanka ilaahi subxaana watacaala uu tilmaamaya wahaadaa midkaanuu dheh ilaahi subxaana watacaala kitaabun kitaab weeye musadeqe khabaray isu tahay kabacdi markaasi ka sifay kitaabkaasoo anzalnaa kitaabkaasoo muba anzalnaahu aanu soo dejinow dh ilaahay kitaabkaad ka wada sifaynaysaa saddex sifaa meeshaan ku jirta kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinay kitaabunta oo khabarki ah ayaa waxaa weeye saddexdan sifo aad ka sifayaysaa kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnow dha ilaahay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey kitaabkaasoo musadiqu ladii kii u rumaynaayo bayna yaday hortiisa ahaaday oo kutub ah weeye iyo welitundira inaad digsidow dha ilaahay ayaduna waxay ku cadfan taha cadfantaha yidhi macnaa maa qablahu weye oo waxaa la leeyahay anzalnaahu waanu dejinay lilbarakati watasdiiqi walitundira saas wey kitaabka qur-aankaa waanu dejinay barako iyo rumayn ayaanu u dejinay iyo welitundira inaad digti weliyundirana waa la yidhaha inuu digo kitaabku wey markaas iyo welitundira inaad digti sayidka maxamedka ahow ummal qaryayaala hooyadooda aad ugu digti ummal qaryayaala hooyadooda ugu digti ummal quraa weeye waa maka layidhi waxaa weeye wixii adduunka magaalo ku yaaloo dhan ayada ayaa asal ahoo maaragtay hooyo u ah weye umalqura qaryayaal hooyadoodow dha ilaahad ugu digsi iyo waman duul xawlahaa hareerheed ahaaday waman xawlahaa waxaa weeye saa'iru naas baa loola jeedaa dadka intiisa kalento maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatusalaam kasaaladiisa waxa weeye caam weeye khalaa'iqdoo dhan waxa weeye jinni iyo insi inay raacaan ayaa waajibka ah weye waman xawlahaa saas weye ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waaladiina kuwa yu'minuuna rumaynaaya bilaakhirati aakhirada rumaynaaya yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani qur-aanka way rumaynayaan wahum ayaguna ayuu dha ilaahay calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna kuwa xifdinaayo weeye qur-aankan waxaa rumaynaaya ilaahay nooga warramaya waladiinadaanu oo maaragtay mawsuulkaanu waa mubtado weeye yuminuunana waxay silatulmawsuulay noqonaysaa bilaakhiratina way ku tacaluqaysaa yuminuunadaas weye ah, yuminuuna bihina waxaa weeye khabaray noqonaysaa ilaahay wuxuu ihi subxaanau watacaala waaladiina kuwa ayuu dheh ilaahay yu'minuuna rumaynaaya bilaakhirati aakhirada rumaynaaya yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani qur-aanka way rumaynayaan qur-aankan wax rumaysan waa qof aakhiro rumaysan wahum ayagu ayuu haddana dheh ilaahay dadka aakhire rumaysano oo qur-aanka rumaynaaya calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna kuwa xifdinaayo weye ama meeshaan waa la xaalay karaahoo faacilka yu'minuuna laga xaalaynaya wowda ah walxaal hum ayaguna ayuu dheh ilaahay ay rumaynayaan calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna ay xifdinayaan salaadooda ayay xifdinayaan buu dheh ilaahay subxaana wa hadda salaada ayaa la khasisay baa layidhi oo dikriga lagu khasisay maxaa yeele salaadu waxaa weeye ashrafu alcibaadaat weeye cibaadada midda ugu sharaf badan weeye cibaado oo markaasi jawaarixda laga samaynaayo midda ugu sharaf badan weeye haddana waxaa weeye arkaanta islaamka bacda tawxiid ayada ayaa ku xigta marka waxaa weeye dadka muuminiinta ah oo ilaahay iyo rusushiisa rumeeyey inay yihiin baa ilaahay sheega dadka qur-aanka rumaynaaya haddana dadkaas inay yihiin dad salaadooda xifdinaaya ayaa alla noo sheega subxaana wa tacaala salaada marka waxaa weeye xifdinteedu muhiim waaye in salaada la iska ilaaliyo waman adlamu yaa ka dulmi badanow dha ilaahay miman duul yaa ka dulmi badan iftanaa abuurtay calallaahi ilay korkiisa kadiban baan ku abuurtay istifhaamta hadda ka horan soo marnayo istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye waman adlamu mantu waa ismu istifhaam oo mubtadaa weye adlamuna khabarkeed weeye kadibanna waa tamyiisaa laga dhigi karaa weeye alla wuxuu yihi subxaanau watacaala waman adlamu yaa ka dulmi badan niman duul iftaraa abuurtay calallaahi lih korkiisa kadiban nin kadibin been ku abuurtay oo nabinimo sheegtay isagoo laga nabi dhigin nabinimo sheegta weeye waan sheegi doonaa ow ambasa qaala yidhi uuxiya ilaya waa la ii waxyooday walxaa lam yuuxa ilayhi aan loo waxyoonin shayun shay aan loo waxyoonin ow ambasa qaala yidhi yow dhah ilaahay uuxiya ilaya waa la ii waxyoodoo waxyi ayaa la ii waxyooday sidii nabi maxamed calayhi salaatusalaam oo kale ayaa la iigu waxyooday walxaa lam yuuxa aan loo waxyoonin ilayhi isaga xaggiisa shayun shay aan loo waxyoonin ayadoo waxaa weye waxba aan loo waxyoonin oon xag ilaahay waxba looga waxyoonin bal istawatu shayaadiinu shayaadiin ayaa hoobisoo lumisay caqligaa ilaahay ka siibay samcigiisaa ilaahay daboolay iyo qalbigiisa basarkiisa ilaahay daboolo ayuu yeelay ah marka hadda ninkaas wuxuu ahay ninka la dhihi jiray musaylamatulkadaab weeye oo nabinimada sheegtoo laciinka ahay wuxuu dhahay baa la yidhi qur-aan ayaan maaragtay sheegaaya haw dhahay marka markay soo degtay suuratlkawsar ayaa wuxuu dhahay baa layidhi waxa weeye ilan suurad yar waaye wuxuu yidhi suuraddaanoo kale ana laygu soo dejiye iga dhegaysta sheegaa layidhi markaas markaasuu wuxuu dhahay inaa acdaynaaka alcaqcaq ayuu dhahay fasalli lirabbika wascaq ina shaani'aka huwa alablaqow dheh iyo waxyaabo kalantoodoo khuraafaad markaasaa waxaa la yidhi war xataa carabiyadiba waa ka baxdaa layidhi waxaad sheegaysa iska daaye marka ninkaasay ku soo degtaa layidhi sida maaragtay mufasiriinta u badan yihiin weye saasaa markaasaa leeyihi waxaa kaloo la sheegaa layidhi waxaa la sheegaa layidhi rasuul ayuu usoo diraalay nabiga calayhi salaam isagoo warqad usoo dhiibay laba nin ayuu ku soo diraalayay musayla masulkadaaba warqad soo diray laba ninuu kusoo diray dira markaasuu nabiga usoo diray markaas isagoo ku dhahaayo min cindi musaylama rasuulilaahi warqadan waxay ka socotaa musaylama oo rasuul ilaaheeya ilaa muxamedin rasuulilaahi muxamed oo rasuul ilaahi usocotaa socotaa amaa bacdi ou dhahay fa ina alarda intaas kadib ou dhahay arladu baynanaa lisbayni maxamedow arlada anya adiga waa noo qaysantahay oo laba rasuulaanna ah. warqaddii markay nabiga soo gaartay calayhi salaatu wasalaam labadi nimoo waday warqadda waxau dhahay atashadaani lahu birisaalati unabu ku dhahay ninkaas rasuulnimaad u koraysiin markaasay nacam dhaheen dad dhunsan la weymaayo lagu shaqaysta weligeed daalimka ama faajirku sidiisaba waxaa adduunka taariikh soo dhacday ah inuu dad lunsan oo axmaqiina ah oo ku shaqayso uusan weynayn mar walba adduunka wax dunya waa laga helayaa oo qof hadduu xumaado dad sidiisa waa helaya sidiisaba wax sunada ilaahiya waayo markaasay waxay yidhaahdeen markhaati baan ka inuu rasuul yahay musaylama markaasuu nabigeen wuxuu dhaha layidhi alayhi salaatsalaam lowlaa ana rusulow dhahay laa tuqtalu ladarabtu acnaaqakuma ayuu dhahay haddii aysan jiri lahayn inaan rusulta aan la dilin maxaa yeele erge lama dira sideedaba waxaa weeye caadaadka iyo dhaqanka iyo diimaha waxaa mamnuuc ku ahay in erge la dilo qolaas kasta haddaydin dhex taalane qofka ergadaa sidiisaba lama dilo goorta ayaynin ka goy laha haddaan taasu jiri lahayn laakiin hadda waxaa weeye dad erge ahaa siinow dheh rasuulkeenna calayhi salaatusalaam warqad ayuu qoraa lihi isaguna oo dhan wuu ku leeyahay calayhi salaatusalaam min cindi muxamed rasuulillaahi ilaa musaylamati alkadaab musaylamati alkadaabi u socotaa amaa bacdu fa ina alarda lilaahi yuurisuhaa man yashaau min cibaadihi waalcaaqibati lilmuttaqiin arladan ilaahay baa iska leh qofkou doona ayuuna dhaxal siinaya addoomankiisa ciribta wanaagsanna mutaqiintay usugnaata sugnaanta saasuu ku dhahay marka musaylamatulkadaab nabiga calayhi salaam wafaadkiisa agteeda ayaa la dilay saasaa markaasa hadda ka horna waan soo marnay hadda kabacdina waan ku tegaynaa taariikhdiisa idoo intaan kasii bayaan marka ninkaas ayaa hadda laga wada ahaa layidhi iyo qof kastoo isku daya dad badan oo hadda nabinimo sheegta nabigu waa sheegay calayhi salaatusalaam dad fara badan ilaa soddon ayuu ku sheegay inay soo baxayaan isaga bacdigiisa oy nabinimo sheegay intaasna waa la arkay baa layidhi iyo waman duul qaala yiriyow dheh ilaahay saunzilu waa laygu soo deji doonaa misla maakii maselkiisa anzalallaahu alla uu soo dejiyey waa qoladaas mustahzi'iintaa weye oo yidhaahdeen low nashaa'u laqulnaa misla haada annagu haddaan doonayna yidhaahdeen waxaan maxamed sheegaa waan sheegi karnahay dheheen iyo waman duul qaal yidhiyow dhah ilaahay sa unzilu waa la soo deji deji doonaa sa unzilu waa la dejinayaa misla maakii masalkiisa anzalallaahu alla uu soo dejiyey ayaa annagana lagu soo dejinayaa kuwaas wax ka dumi badan ma jiraan ma aalkooda qiyaamaha ilaahay ka warramaya alla wuxuu yihi walow goortana aad aragtidow aragtidowdha ilahay sayidka maxamedkaahow id waqti addaalimuuna kuwa daalimiintaa kuwa hadda laga soo warramay fii kamaraatil mowti mowtka sakaraadkiisa ay ku sugan yihiin waalmalaa'ikatu malaa'igtune baasiduu aydiihim gamcahooda ay u fidinayaan ayagoo garaacayo garuumanbira ku garaacayo cadaabaayo oo haddana u dhahaayo wakhtiga la cadaabaayo akhrijuu soo bixiya anfusakum naftiinna nafta iska soo saaray leeyihiin alyooma maanta tujsowna waa laydin jaasinayaa cadaabalhuuni ihaanada cadaabkeeda ayaa laydinku jaasinayaa bimaakii sababkiisa kuntum ad ahaateen taquuluuna kuwa ugu qowla cala allaahi ilahi korkiisa hayra alxaqi xaqayskiisa uu qowle nabinimadii iyo waxiga aad sheegateen daraaddeed ayaa laydiin cadaabayaa oo wa kuntum aad ahaateen can aayaatii ilaahi aayaadkiisa tastakbiruuna kuwa iska weynaysiiya haddaad arrintaas arki laheed low ayaa maxduufa la ra'ayta amran fadiican soo qadaro amar foolxun baad arki lahaaday amra amran cadiiman amar weyn xaalad oo aad iyo aad u daran oo u ba'an oo nimankaas haysata ayaad arki laheed udha ilaahay maxaa yeele kaafiroo dhan sidaas ayaa loo cadaabayaa ruuxda waa lagu dhibayaa si xun ayaa nafta looga qaadayaa walow goortara aad aragtidowdha ilaahay cid waqti addaalimuuna dhaalimiintowdha ilaahay fii khamaraatiilmowti fii sakaraatilmowti mowtka sakaraadkiisa ay ku sugan yihiin kamrada mowdkoo daboolaysa walmalaa'ikatu malaa'igta oo waxaa weeye malaa'igti oo waxaa weeye eh, malakulmowt iyo acwaantiisi oo si cadaaba uga qaadaya nafta waalmalaa'ikatu malaa'igtune baasiduu aydiyim gamcahooda ay u fidinayaan waa la garaacayaa weye gaalka waxaa weeye marka ruuxa laga qaadaayo waa la dilayaa weye markaasaa waxaa weeye aad iyo aad ayaa ruuxda loogu adkaynayaa wannaazicaati qarqan wanaasidaati nasra waa tawdha ilaahay oo nasci ayaa looga qaadayaa weye mu'minkana waxaa weeye iftin la furaayoo kalea looga qaadaya marka waxay u leeyihiin malaa'igtu akhrijuu soo bixiya anfusakum naftiina iska baxsa idinku nafta isa soo saara idoo la dilayaa saas leeyahy alyooma maanta rijowna waa laydin jaasinayaa cadaabulhuuni ihaanada cadaabkeedaa laydinku jaasinayaa bimaakii sababkiisaana laydinkuu jaasinayaa kuntum ad ahaateen taquuluuna kuwa ugu qowla cala calallaahi ilaahay korkiisa hayra alxaqi xaqiiskiisa nabinimadii iyo waxyigii aad sheega jirteen oo been tahay oo wa kuntum ad ahaateen can aayaatii ilaahay aayaadkiisa tastakbiruuna kuwo iska weynaysiyo ad ahaateen can iliimaani bihaa weeye jawaabulow maxduuf waay saan horuu sheegnay la ra'ayta amran cadiiman wey amar weyn baad arki lahayd macnaha shiddo weyn baa meeshaas taalla laakiin maanta war uma haayaan marka ay ku tagaana ka war jiraa haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala waxaa loo leeyahay qiyaamo markay yimaadaan walaqad xaqeeqaha ji'tumunaa waad noo timaadeen waad noo timaadeen furaadaa idinkoo kali kali ah aa weye munfaridiina can ilahli waalmaali waalwaladi idinkoo waxaa weeye aan ahal wadanin maal aan wadanin owlaad wadanin ayaad noo timaadeen baa laleeyahay hadda qaa'ilkaana laysku khilaafo waxa sidaan dhahaya waa allah layidhi subxaanau wa tacaala qaarna waa malaa'igta yidhaahdeenoo turjumaan ilaahay ka ah horta dhiiddu mar walba ilaahay u noqonaysaa ee in ilaahay subxaanau wa tacaala toos ugu dhahaayo bilaa waasida iyo biwaasidati almalaa'ika in loogu dhahayo labadaasaa markaasaa laysku khilaafay walawallaahi ayaa la leeyahay qad xaqeeqee ji'tumunaa waad noo timaadeen furaadaa idinka oo kaliya oo waxaad wadatiin la'aan la arag xusaatan curaatan qurlan weeye ayagoo kaballa oo waxa weeye waxay imaanayaan ayagoo kaballa oo waxaa weeye buurya qabyaa oo haddana qaawan ayay imaanayaan maalintakan saasaa la imaanaya waa cinda alxisaab weeye marka hadda aayaddan uma anfinaysaa la yidhi inay soo baxayaan qubuuraha ayagoo karsantooda wataa layidhi laakiin markii lasoo kulmiyaa la yidhi oo maxkaska laysugu keeno oo qoraxdu ay matxaa usoo soo dhowaato ayaa karfantu ka duulaysa duulaysaa yidhi karfanta markaasay hawada ku duulaysa markaasay waxay noqonayaan xufaatan curaatan qurlan ayay noqonayaan kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu waa ku tegi doonaa marka waxaa la leeyahay saan idiin abuurnay kamaa khalaqnaakum taan idiin abuurnay ayaad noogu timaadeen awala maratin maratii u horaysay adduunka markii laydin abuuraa saad aheedeen aad ku timaadeen maxaa yeele adduunka markii hooyadaa qofku qofku markuu hooyadiiska soo baxo kaba ma qabyo weeye buuryadiisu wuu qabaa waa qaawan yahay wa tarasu maaska soo tagteen ayaa la leeyahay maalkii khawalnaakum aan idin siinay maalkii aan idin siinay waadka soo tagteen wa tarasu maadka soo tagteen maalkii khawalnaakum aan idin siinay walaa adhuurikum dhabaryaalkiina gadaashoodaad uga soo tagteen adduunyaad uga soo tagteen wey bikayri ikhtiyaarikum adinkoon ikhtiyaar lahayna ayaad ka soo tagteen oo ikhtiyaar la-aan ayaa laydinka soo waday maxaa yeele adduunyadatan qof walba asagoon ikhtiyaar lahayn ayaa laga wadayaa qof ilaahay uu la takanaya ma jirto waxaa loo baahan yahay meel aan gaarayna ilaahay baa yaqaana maanta adduunyadu nala siman tahay inaan macnaha ilaahay daacadiisa aan ku dadaalno oo rabbigu maalintaas sida uu noogu naxariisanahay oo ilaahay riliisa aan ku heli lahayn inaanu ka shaqayno ayaa laabud ah weeye qof waxa weeye ikhtiyaarkeeda adduunkan ku timida ma jirto qof adduunka ikhtiyaarkiisa uga tegahna ma jiriyo dad waxaanu nahay ilaahay baana maamulanaaya waxaan lahay xoolo la leeyahay ayaan iska nahay oo sidii la doono la yeelaayo marka waxaa la rabaa qiyaamada iyo waxa soo socda in loo toog haayo oo markaasi aad i aad loogaga fikiro ayaa laabud ah weye marka alla wuxuu leeyahay waxaad ka soo tagteen waxaa idin siinay waraa adhuurikum haddana waxaa loo leeyahay iyadoo la tawbiiqinaa la haydaartaynaayo wamaa naraa ma arkayna macakum micigiina ayaa leeyahay shufacaakum shufacadiini gaaladii baa waxaa leeyahay asnaamtaad caabudi jirteen arki mayno alladiina shufacadaasoo zacamtum aada sheegateen annahum ayagu fiikum ay fii istixqaaqi cibaadati kufriga cibaadadiina mutaysigeeda shurakaao shuraka inay ilaahay ku maxaa yeele waxaad dhihi jirteen cibaadadatan qaybay ku leeyihiin maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ilallaahi zulfa alladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen annahum ayagu fiikum cibaadadiina mutaysigeeda shurakaao shuraka inay alla ku leeyihiin kuwa ad sheegi jirteen maanta lama arkaa laleeyahy laqad xaqeeqee taqadaca waa go'go'ay baynakum xariirkiina ama baynukum waa la dhihi karaa xariirkiina waa go-ay xariir maanta iskuma haysaan weye wadalla waxaa lumaa la leeyahay cankum xaggiina mushrikiinow maakii kuntum ad ahaateen tascumuuna kuwa sheegta wadalla waxaa lumay dahabow waxaa tega weeye cankum xaggiina maakii kuntum ad ahaateen tascumuuna kuwa sheegta adduunyada oo hadday jirteen way noo shafeecayeen maantana arrintaas meesha ma taal dhowr adilaa ilaahay subxaana wa tacaala halkaa noogu sheegayaa oo markii ilaahay uu noo soo sheegay tawxiidka oo laga waramo iyo wixii ku tacalluqa waxaa ilaahay raacsinayaa wax tusinaya tawxiidkaas oo adilooyna weye alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala in allaah allowdha ilaahay faaliqu alxabbi xabadda allaha dhambalaayo weeye iyo wanna waa lafta allaha dhambalaayo weeye yukhriju alla waa soo bixinayaa alxaya midka nool ayuu soo bixinayaa min almeyiti mid dhintay ayuu ka soo bixinayaa wa mukhrijulmeyiti maydaa ilaahay soo bixinayaa min alxayi mid nool ayuu ka soo bixinayaa daalikum kiinaas faaliq ah oo mukhrijkaahu allaahu alla weeyowdha ilaahay fa annay kayfa sideeba suufakuuna laydiin ilayaa marka alla waxa uu yahay awoodda ilaahay uu ku sifoobay iyo qudrada alle ayaa ilaahay noo tilmaamaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala in allaha alle faaliqu alxabbi xabadda allaha dhambanaayo weeye shaaqilxabbi weeye cani nabaasa xabaddu waxaa weeye wixii markaasi oo waxaa weeye nabaadku uu ka soo dhalanaayo sida geleyda masagada digirta waxyaabahaasaa loola jeedaa iyo wanna waa laftowdha ilaahay laftane timirta iyo waxaa weye wixii lamid ah oo wax lafka soo baxaa jira oo laf ka dhasha ah, iyo cinabka iyo wixii laf ka dhasha waxna waxaa weeye xabaday ka dhashaan waxna lafay ka dhashaan weye labadaasba ilaahay waa midka dhambalaayo weye oo ka soo dhambalaaya nabaadka ka soo dhambalaaya haddana alla waxaa weeye udha ilaahay yukhriju alxaya midka xayiga ahoo nool kan soo bixinaayo weeye alle min almeyiti meyidka soo bixinaayo masalanba waxaa weeye insaanka iyo daa'irka xayi ah, baa ilaahay soo bixinaya xayi waa insaanka maxaa laga soo bixiyey mani oo markaasi wax dhintoo kalaa inkastoo manidu markaasi la yidhaahdo waxaa weeye ay ku jiraan markaasi wax noolayaala ay ku jiraan laakiin wax hadda il mujaradaa lagu arkaayo maahan ilaa bil bayskarikoob bayskarikoobkaas in lagu fiirsho mooye wax hadda markaasi waxa weeye il ay arkaysa ma ahan oo waxa weeye xayawaanaadka la yidhahdo xayawaanaatku manawiya waa jiraa oo manidu xayawaanaadaa ku jira laakiin xayawaan oo hadda markaasi il caadiya lagu arkaayo ma ahan wey marka maadaama saas ay tahay ilaa ashyaa markaasi mukabaraad ah in lagu fiirso mooyaane si kale aan lagu arkaynin waxaa laga cabiraya markaasi meyd insaankii baa marka lagasoo soo bixiyaa nool wey shimbirka isagana waxaa laga soo bixinayaa ukunaa laga soo bixinayaa wa mukhrijulmeyidkii owdha ilaahay meyid ayaa alla soo bixinaya min alxayi mid nool ayuu kasoo bixinaya haddana meyidaa ilaahay soo bixinaya meyidku waa sida cagsigeeda nutfadi waay waa manidi weeye manida marka waxay kasoo baxee insaankibay kasoo baxay iyaduna waxa weeye ukunti ayaduna shimbirkii noolaysa soo baxaysa waxaa kaloo la yidhaahdaa ilaahay subxaana watacaala tacaala meyid ayuu soo bixinayaa meyidka marka waxaa loola jeedaa waa kaafirka weye xay baa laga soo bixinaya xayigu waa mu'minkaa layidhi haddana waxa weeye ilaahay wuxuu soo bixinayaa xay buu soo bixinayaa oo mu'minka ah meyidaa laga soo bixinayaa oo gaalka ah weye maxaa yeele waxaa dhacaysa qofka muuminkaa ah inuu gaal dhalo hadda nbilaahi nabiyulaahi nuux wiilkiisi kancaanahay gaalow ahay rasuul baana dhalay nebiyulaahi aadam aabihiisa aasar sida raajix aan soo maraynay gaal buu ahay taasna waa lagu fasiraa iidani daalikum kiinaasow dhah ilaahay faaliq ah oo mukhrijkaahu allahu alla weye mudabay khabar ay ku tahay fa annay kayfa sideeba tuufakuuna laydiin ilaahu dheh see iimaanka laydinka iilaa allah sidaas inaad rumaysaan ayadoo xujadaas cad meesha ay ku quntay haddana alla wuxuu yidhi adilada waa socota saaliqulisbaaxi subaxa allaha dhambalay wey alle masdar oo bimacna subxiya weeye shaaqu cumuudi subx weye subaxa siirkiisa ilaahay soo dhambalaya waxaa weeye subxu waxa awalu maa yabduu min nuuri nahaar weye maalinta nuurkeeda wax bilaaban ugu horeeya weye oo mu mugdiga ka soo baxaaya saaliqulisbaaxi ow ilaahay subaxa kan dhambalaya weeye alle wajacala leyla habeenka kan ka yeela weeye alle sakanan mid la askuno oo la xasilo wajacala leyla habeenka kan ka yeelo weeye alle sakanan mid la xasilo ama wajaacilu leyli qaragab iyo camalka la akriyo habeenka kan ka yeelaa weye alla sakanan mid la xasino mid la xasilo taskunu fiihi alkhalqu weye mala sacadi maxaa yeele habeenkii khalqigu waa nasanayaan shaqadii maalintii lahayaa laga nasanayaa washamsa qoraxda iyo walqamara dayaxane xusbaanan xisaasan ka yeelo weye ilaahay washamsa ayuu dhahay ilaahay subxaana wa qoraxda iyo walqamara dayaxa haddii la nasbiyo waxay ku cadsan tahay maxaluleyla weye wajaacilu leyli sakanan washamsa walqamara weye amba wajacalo leyla haddii la yidhaahdo meeshaasay markaasay ay ku cadsan tahay weye xusbaananta markaas iyaduna waxay ku cadsan tahay sakanantaas weye marka waxaa ku sugan baali alcadfu calaa macmuulay caamilin waaxidin weye oo markaasi jaacilgaas weye taqdiirtu waxaa weeye wajaacilu shamsi wajacala shamsa walqamara xusbaana weye marka hadda jaais weye xagga nuxaada markii la yidhaahdo in markaa halkaas meel ugu lacab washamsa qoraxdana ka yeelowdha ilaahay iyo walqamara dayaxa xusbaanan xisaab ka yeelay qoraxda iyo dayax xisaabbaa laga yeelay maxaa yeela awqaadda ayaa lagu xisaabayaa sida noo imaan doonta aaya suuraturaxmaan nooga imaan doonta daalika kaas la soo ilaahay daalika kaas la soo sheego ilaahay taqdiiru lcasiizi allaha casiiska ahoo qaalibkaa qadaridiisa weeye alcaliima oo ku cilmiga khalqigiisa waxaa weeye ilaahay wuxuu yihi xusbaan ayaa laga hela macnaha xisaab weeye awqaadda ayaa lagu xisaabaa oo waxa weeye labdan lahaa weye waa lagu koobayaa marka waxaa laga wadaa waa calaamatu labdi laakiin qoraxdaa layidhi dawaraankeedu waxaa weeye sanadka oo dhan waa socon ahaa layidhi laakiin waxaa weeye qoraxda iyada dawalaankeedu waa shahyi weye shahyiyaa la yidhahdaa waxaa arrintaas leeyahay addoommanka nafci ilaahay uu ku nafci siinayo weye diin iyo adduunyada weye maxaa yeele ilahay wuxuu yihi wahuwa aladii jacala ashamsa diyaan waalqamara nuuran waqadarahu manaazila litaclamuu cadada siniina walxisaab haddii ilaahay yidhahdo waa rugsii doonaa suuratu yuunus weye markaasuu dhahay alla subxaana watacaala daalika kaas la soo sheegay intaa hadda ilaahay qudradiisa waxdadiisa u daliiloo alla uu wehaysiiyey taqdiiruulcasiizi allaha qaalibka ah qadaridiisa weeye waa qadar ilaahay subxaanau watacaala taqdiir alla weeye allaha mulkigiisa qaalibka ku ahoo wax ilaahay la muqaalabootami kara alqaalibu calaa amri weye ilaahay amarkiisa midka qaalibka ku ah weye alcaliimi oo haddana ku cilmila khalqigiisa ilaahay caalim buu ku yahay maxaa yeele waxaan dhan oo ilaahay u abuuray iyo waxa uu u sameeyey alla subxaana watacaala calim uu ku yahay alcaliimi ay dulcilmi taam weye cilmi oo taama ayaa ilaahay subxaana watacaala u sugnaaday oo wax walba ilaahay cilmi ayuu ku leeyahay haddana waxa weeye shay walba ilaahay maxalkiisa ayuu dejinayaa oo shay walba sida uu yahay ayuu alla ku ahaysiinayaa marka taqdiir weye alla casiiza oo caliima taqdiirkiisa weyowna ilaahay subxaana watacaala casharkeenna meeshaasuu ku egyahay wallaahu subxaanah watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu